الأقسام لن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم وعلى آله وصحابته الأخيار الأبرار الأتقياء الأطهار ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل أقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم إنك ولي ذلك والقادر عليه uma ama bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh ayuha almuslimuuna wa ayatuha almuslimaat marka u horaysa ilaahay baan u mahadnaqaynaa subxaanahu wa tacaala alle subxaanahu wa tacaala iskiibuu u mahadsan yahay oo mahad axad muta weeye waxaynu alle ugu mahadnaqaynaa nicmooyinkiisa iyo habeen uu ina siinayo ee aan kala go'a lahayn ayaynu ugu mahadnaqaynaa waxaynu ilaahay ugu mahadnaqaynaa rasuulkii muxamed ahaa inuu inoo soo diray calayhi salaatu wasalaam waxaynu ilaahay ugu mahadnaqaynaa kitaabka qur-aanka kariimka ah inuu inoo soo dejiyey subxaanahu jalla wacalaa waxaynu ilaahay ugu mahadnaqaynaa ummad muslimiin ah oo diinta islaamiyada haysta inuu inaka dhigay nicmooyinkaa faraha badan ee la haysto ilaahay wuxuu yidhi wamaa bikum min nicmatin fa min allah waxaad haysataan oo nimco ah ilaahay unbaa idin siiyey oo xagga alle idinka timi cid kale oo nicmadaa idin siisay oo aan ilaahay ahayn ma jiro mar kale alla wuxuu leeyahay waasbaqa calaykum nicamahu daahiratan wabaatinah ilaahay wuxuu dushiinna dad yahow ka badiyey taam yeelay oo ka buuxiyey nicmooyinkiisa daahir iyo baatinba in tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha nicmat allaahi waa mufrad mudaaf ah xagga luqada carbeed mufradku markuu mudaaf yahayna cumuum buu faa'iideeyaa ilaahay subxaana wa tacaalaa nicmooyinkiisa dadyahow haddii aad isku daydaan inaad tirisaan uu idinku deeqa u idin siiyey dad iyo duunyo iyo diinba aa ku dhaqan tihiin ma tira koobi kartaan baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu leeyay lain shakartum la asiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid waa ku dhaaranaya alleh subxaana wa tacaala haddii laga mahadnoqo nimcada inuu kordhinayo haddii laga mahadnaqi waayana ilaahay wuxuu inoo sheegay in ciqaabkiisu daran yahay aan dee la xamili karaynin wain tashkuruu yardahu lakum haddaa ilaahay u shukri naqdaan raalli buu idinka noqonayaa alle subxaanahu wa tacaala marka ilaahay waynu u mahadnaqaynaa subxaanahu wa tacaala nicmooyinkiisa faraha badan ee uu ina siiyey islaamnimada iyo diinta oo shayga ugu qaalisan ah wax bani aadam ilaahay siiyo waxaa ugu qaalisan islaamnimada iyo iimaanka ilaahay inuu kaa dhigo qof alle iyo rasuulkiisii yaqaana waa nicmo aad u weyn wallaahi alcadiim oo malaayiinta gaalada ah ee adduunka ku habowsan ee midiba wixii la qumanaa uu caabudayo inuu intuu kaa duway isagu allaah ixsaan iyo fadli xaggiisa ka ahaaday inuu kaa dhigi qof alle iyo rasuulkiisa yaqaana calayh salaatu wasalaam waa nicmo aad u weyn oo qofka muminkaa la rabo diinta islaamku inuu afarta addiniya ilkaha ku qabsado oo si raganimo leh oo qofnimo leh inuu qofku diintiisa u qabsado oo aan laclo lahayn iyo jiljileec aan lahayn sidaa awgeed waa qorsho ilaahay dadka qaarna inay mu'miniin noqdaan qaarna inay gaalo noqdaan min qawaacid ahli الsunna fi اlcaqiida yahdi man yashaau biraxmatihi wayudilu man yashaau bixikmatihi ilaahay cidda uu doono dee naxariistiisu ku hanuuninaya wakayna ku hadeeye alle jalla wacala cidda uu doonana xikmaddiisuu ku luminaya waladii khalaqakum faminkum kaafirun waminkum mu'min alle waatuu leeyay subxaanahu wa tacaala diinta islaamka qiimaha badan waa diin laba udub dhexaadoo waaweyn isaga timaada alislaamu caqiidatun wa shariica islaamku waa caqiido qofku la doonaya inuu aamino qalbigiisa gashado iyo wax la sharciyeeyey oo la jideeyey oo la doonayo ee yaroo dhalatay inaad qaado adan ka baydhin islaamku wakaa markaasaa islaamku allah subxaana wa tacaalana waa caddeeyey in badanoo ka mid ah fa huwa kaamilun fii caqiidatihi wa sharaa'icihi caqiidadiisna waa kaamil nusqaan ma leh shareecaduna waa kaamil iyadna iyo wuxuu tashriiciyey markaasaa waxaad arkaysaa ilaahay wuxuu amrayaa tawxiidkii wuxuu reebayaa shirkigii ilaahay wuxuu amrayaa runtii wuxuu reebayaa beentii cadaaladii buu amrayaa dulmigii iyo jawrkii buu reebayaa ammaanadii baa la amrayaa khiyaanadii baa la reebayaa ballantii iyo cahdigii in la oofiyo ayaa la amrayaa ballanfurkii iyo qadrigii baa la nahyinayaa birulwaalidayn baa lays amrayaa waalidka in lagu caasiyo baa layska nahyinayaa silaturxaam ayaa lays amrayaa oo qaaribtii ah qaiicatu raxim iyo raximgoyntii ayaa layska celinayaa waxaa la is-amrayaa bixusni iljiwaar derisnimo wanaagsan in lagu wada noolaado waxaa la nahyinayaa deriska in la xumeeyo oo lagu xadgudbo micnaheedu marka lasoo ururiyo islaamku ya'muru bikulli khuluqin faadil wayanhaa bikulli khuluqin saafil akhlaaq kasta oo sarraysana wuu amrayaa akhlaaq kasta oo liidatoo xunna islaamku waa nahyinayaa wayanhaa can kulli khuluqin saafil ina allaha ya'muru biاlcadli wاlixsaani waitaa'i di lqurba ila akhir اlaayaat diinta islaamka marka waxyaabaha waaweyn ee la timi waxaa ka mid ah alukhuwatu fi اllaah ama alukhuwatu اliimaaniya dadku inay diinta ku walaaloobaan dadku dimuqraadiyad ma walaalayn karto shuuciyadna ma walaalayn karto waxyaabo kale oo ummaddu isugu timaado baail ahna ummaddu ma walaalayn karaan ummaddu diin iyo iimaan baa walaalayn kara oo isku xidhi kara oo ka dhigi kara dad walaala ah oo gacan keliya ah sida nebigu ku miaalay salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayhi muhimmaddaan u jeedno marka mawduucaynuna aan muqadimada u dhigayo waa ukhuwada iimaaniga ah oo runtii mujtamaca afka soomaaliga ku hadla meel waliba ha jooga ee muslimkana ah shiico iyo balaayana u soo biyadhaansadeen iminka in walaalnimadii dhexdoodii iyadoo ay ku yar tahay gacalnimadii iyo gacaltooyadii walaalnimada iimaanka ah ayaa dhexdeenna ku liidata sababtu maxay tahay waa su'aal maxaa sababay innagoo muslimiin ah oo shantii salaadood masaajidii ku wada tukanayna oo hal ilaah wada caabudayna oo hal rasuula ah wada rumaysan calayh salaatu wasalaam oo hal kitaaba haysanna maxaan dad walaalo ahoo iimaanka ku walaaloobay u noqon la'nahay maxaa wixii walaalnimada iimaanku ay uu maxaan ku idhaahdaa ka ratibmayey laynoo ka la'yahay aljawaab jawaabtu waxay noqonaysaa hal qodob oo keliya lianna aliimaana naaqis iimaanka naaqis ah iimaanka nagu jira ayaa naaqis ah bimacnaa waa liitaa hadduu qawi yaho iimaanku xoog leeyahay ma aanay dhacdeen taasi oo si wacan baa walaalnimada loo muujin lahaa sidaa awgeed ba culimmadu waxay yidhaahdaan idaa wajadta iimaanan bilaa ukhuwa u fiirso qaacidadaas haddii aad hesho idaa wajadta iimaanan bilaa ukhuwa iimaan dadu ka dhaxeeyo alla yarsuuda rumaysan laakiin walaalnimadii iimaanku ay meesha ka maqan tahay walaal iimaan waa jiraa laakiin meesha maxaa ka maqan walaalnimadii iimaanku keenayaa ka maqan faclam biannahu iimaanun naaqis ogow iimaankaas meesha jira ee dadkaa kulmiye u dhaxeeya waa mid liita oo naaqis ah waxay kaloo culimmadu yidhahdeen waidaa wajadta uquwatan bilaa iimaanin haddaad aragto dad walaalo ah oo iswalaashanaya muuqaalka sare oo gacaltooyo muuqaalka sare muujisanaya haddana iimaan isku xidhay aanu jirin iimaan ka dhexeeyo isku xidhay ma jiro qof waliba wax ka lagu aaminsan yahay caqiide gaaru wataa waa yuhuudi waa kiristaan waa majuusi waa laadiini maa ilaa daalik laakiin waxaa ka dhexaysa walaalnimo isku xidhay muuqaalka sare daahirka ah idaa wajadta ukhuwata bilaa iimaani faclam biannahaa laysat ukhuwata diin ogow walaalnimadaasi mid diin sal ku haysa ma aha maxay salka ku haysaa almasaalix waalmanaafic masaalix baa ka dhexaysa dano ka dhaxeeyaba isku wada iyo dheef iyo waxtar ayaa isku wada haddii maslaxaddii dhammaato dheeftiina ay soo gudho walaalnimadu miyay sii jiraysaa ma jiraysa weeyaan haadaa huwa alfarqu bayna farqiga u dhexeeya weeye walaalnimada iimaanka ah iyo walaalnimada aan iimaanka lahayn khud hadihi alqaacida bilfaa'ida sidaa awgeed ayaa ilaahay wuxuu leeyahy jalla wacalaa yaa ayuha aladiina aamanuu taquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun dad yaho mu'miniinta ah yaaba cabsida uu ilaahay ka cabsada ilaahayoo alle ka yaaba hana isku soo dhimanina idinkoo ilaahay u hoggaansan mooyaane ilaa ilaagaas istinahaasi luqada carbeed istanaa mufaraq baa la yidhaahdaa luqada naxwaha carabiga ah waxaa looga jeedaa xaalad walba oo xaaladahaaga ka mid ah geeridu yaanay kuu iman adigoo alle u hoggaansan mooyaane wax wacan ka shaqee weye ile adigu ma habeen baad dhiman ma maalin baad dhiman isma ogid xilligaad dhimanayso geeri baad ku xukumantahay marka xaalad kasta oo xaaladahaaga ka mid ah adoon ilaahay u hoggaansan ahow geeridu mar ku haleeli doontaa adigoo gurigaaga ka soo baxay adigoo suuqa maraya adigoo hurda adigoo socda adigoo fadhiya wadku marunbuu ku helayaa xaalad kasta marka adigu xaaladahaaga ka mida ilaali oo macsiyo iyo xumaan adoo ku jira yaanay geeridu kuu iman wey micno marka ilaahay wuxuu leey wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu xarigga ilaahay qabsadoo ha kala tegina wadkuruu id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana wakuntum calaa shafaa xufrati min annaar ilahay wuxuu leey subxaana wa tacaala xusuusta ilaahay nimcadiisa subxaana wa tacaala uu idinku nicmeeyey idinkoo col daahii go'ay ah oo ay colaad idin baaba'satay oo isbaabbi'iyey oo colaad iyo abaar iyo inkaaroo dhan idi haysato oo ilaahay diin iyo iimaan idiinkeenno rasuulkii laydiin soo diray salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo qalbigiinna ilaahay isu soo dumay oo aad islaamnimadii iyo iimaankii nicmadaa ku walaalowdeen naar qarkeed idinkoo god naareed qarkeed markaa ku sugan alla idinka samata bixiyey subxaana wa tacaala kadalika yubayinu allaahu lakum aayaatihi lacallakum tahtaduun sidaasaa ilaahay aayaadka idinku qeexayaayo idinku caddaynayaa inaa hanuuntaan baa la arkaa buu le alle subxaana wa tacaala cabdullaahi bin mascuud radia allahu tacala canhu markuu fasirayo cabsida ilaahay si dhaba looga boqo hiya an yuطaaca falaa yucsaa waa in ilaahay la aطeeco oo aan la caasin wa an yudkara falaa yunsa wa in ilaahay la xusuusto oo aan la ilaawin wa an yushkara falaa yukfar wa in ilaahay had ya gooraale loo mahad celiyo oo aan laga abaalka dhicin alle subxaanahu wa tacaala micnahaasaa loo jeedaa rasuulku wuxu yidhi sal alla alay slm xadiidka fi saxiixi muslim min xadiid abi hurayra man axabba an yuzaxzaxa can innaar xadiidkaas aayaddu la micnaya inu akhrinay qofka jecel in naar laga fogeeyo berrito wayudkhala aljannata jannana la geliyo faltudrikhu maniyatuhu geeridiisu ha u timaaddo wahuwa yuminu billaahi walyowmi alaakhir isagoo ilaah iyo aakhira rumaysan soo berri dooni maysid in naarna lagaa fogeeyo jannana lagu geliyo jawaabtu waa haa haddaba geeridu ha kuu timaado mu'min alla yaqaana oo wixii laga doonayay la yimi adigoo ah geeridu ha kuu timaado waxaa aayaadka aayaddaaynu akhrinay ilaahay naga reebay attafaruq ummaddu inay kala tagto oo sida gaaladu u kala yaacday oo kale ummaddu aanay u kala yaacin walaa takuunuu kaaladiina tafaraquu ha noqonnina kuwii kala yaacay oo kaleo kala tegey waاkhtalafuu min bacdi maa jaa'ahum اlbayinaat dabeetana ismaandhaaf iyo khilaaf uu ku yimi oo iskhilaafay xujooyinkii aayaadka cadcaddaa markay u yimaadeen dabadeed wa ulaa'ika lahum cadaabun cadiim cadaab weyn bay kuwaasi leeyihiin walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum warha murmina oo murunka iyo dhibaatada iyo isqabqabsiga aan maxaan ku dhaha dhibaatada salka ku haya iska daaya waad fashilmaysaan cadowgiinnaa u jabaysaan waa kala awooddiinnaa jabaysa waxaa weeye nacaybshinyo iyo naxli baa dhexdiinna imanaya iska ilaaliya baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala cabdullaahi bn mascuud fii saxiixi muslim rasuulku sal lay slm wuxuu leeyay ka warramayo cabdullahi bn mascuud salaadda marka nebigu saxaabada tushin jiray kaana rasuulu lahi sal aleh wasalam yamsaxu fi salaa rasuulku marka uu salaadda safka isu taagoo la qiimo garbaha iyaguu salaaxi jiroo gacanta marin jiray isagoona salaadda nasimaya wayaquulu istaw walaa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum istaw nebigu waa saxaya waa toosinaya istoosiya iskhilaafina y aanu qalbigiinnu iskhilaain bun iskhilaafin buu rasulku le salawat ullahi wasalaamu calayh waxaa ka warray iimaanka inuu mideeyey oo walaala ka dhigay oo wax kale oo midayn kara inaanu jirin ummadda loo tashaday la kala qoqobay ee maxaanku idhaahda xaalkooda aad meesha u ayaa ilaahay wuxuu leey waallafa bayna quluubihim low anfaqta maa fi اlardi jamiican ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم إلهي وxuu leey subxaanaه وataعaalى qalbigooda ummadatan ilaahay bay isu keenay oo walaalo gacala ka dhigay haddii aad bixiso rasuulka ilaahayo ood bixin lahayd maa fi اlardi jamiica arlada waxa yaala muggeed haddaad bixin lahayd oo hantiya qalbigooda marnaysumaadan keenteen si walba haddaad shir ugu qabato isugu keento mar qurays kumay soo dhaceen walaakina allaaha allafa ilaahay baase soo ururiyo isu soo dumay quluubtooda subxaanahu wa tacaala walaalnimada iimaanka ahi aad baa sharcigu uga sheekeeyey fii saxiixi bukhaari wa muslim waxaa ku sugan xadiiska cabdullaahi bnu zayd ayaa nicmadaas walaalnimadu qiimaha ay leedahay rasuul ka sheekaynaya wuxuu leeyahay cabdulaahi bnu zayd lamaa afaaa allaahu calaa rasuulihi yowma xunaynin ilaahay guushii markuu u soo celiyey rasuulkiisii maalintii xunayn qasama fi nnaasi fi lmu'allafati bayna quluubihim filmu'allafati quluubuhum rasuulku hantidii meesha laga helay dadkii diinta la jeclaysiinayey lagu soo dumayey buu dhaqaalihii hantidii u qaybiyey waxaa la yidhaahdaa taarikhda marka laga sheekaynayo ama siiradaba rasuulku intuu noolaa calayhi salaatu wasalaam haniimo uu gaalo dagaal kaga qabsaday fii xayaatihi tii ugu badnayd oo gacantiisa soo gasho weeye intaasoo kun oo neef oo adhi ah intaasoo kumanaanoo geela ah, waxaanoo hantiya iyo xoola ah baa yoomu xunayn gaaladii laga qabtay maantaasa rasuulku qaybiyey walam yucطi اlansaara shayئan nimankii ansaareedee soo halgamay rasuulku waxba hantidii kama siinin salawaat ullahi wasalaamu calayh fakaannahum wajaduu qadibuu inay cadhoodeen baad mooddaa markaa nimankii ay wax tawdeen ansaareed ee rasuulka soo dhoweeyey salawat ullahi wasalaamu calayh markaasaa rasuulku la hadlay yaa macshara qurayshin alam ajidkum dullaalan fahadaakum allaahu bi nimankiinnan jamaca qurayshadow miyaanan idin helin idinkoo habow ah oo lumay oo hallowsan oo aanan idin soo hanuunin wa kuntum mutafariqiina faallafakum allaahu bi miyaanan idin helin idinkoo ah kuwo kala yaacay oo aan waxba isugu oolin oo gacal walaala ah idinka dhigay oo ilaahay aniga sababka iyo suukin keenay wacaalatan fa allaahu bi caydh saboolo faramadow aad ahaydeenoo ilaahay aniga sababka iyo suukin keenay mar walbo rasuulku erayadaa uu yidhaahdo iyaguna waxay odhanayeen allaahu wa rasuuluhu aman alle iyo rasuulkiisaa abaal iyo gallad nagu leh maa yamnacukum an tujiibuu rasuul allah sal allah aleh wasalam rasulku markaas wuxuu yidhi maxaa idiin diiday inaad rasuulka u jawaabtaan calayh salaat wasalaam low shi'tum qultum haddaad doontaan waxaa odhan lahaydeen waxaad noo timi rasuulkii ilaahayow calayi slat wasalaam adigoo lagu beeniyey dabeetana waa ku rumaynay adigoo laguu hiilin waaye baad noo timiyo waa kuu hiilinnay adigoo lagu caydhsanayaad noo waa ku soo dhowaynay adigoo aan hanti faraha ku hayn baad noo timiyo hanti iyo wax badan baanu bixinnay markaasaa rasuulku salawaatu ullahi waslaam calayhi iimaanku qiimuhu leeya buu u sheegayaa wuxuu leeyahay alaa tardawna an yadhaba annaasu bishaati waalbaciir war miyaydinaan raalli ku ahayn dadku inay la kala tagaan neef adhiya iyo neef geela ay kala kaxaystaan in waliba wixii meesha uu ka helay uu qaybtiisa qaato watadhabuuna binnebiyi ilaa rixaalikum idinna aad halkaa degganaydeen iyo aqalladiinna aad la qabataan nebigii ilaahay oo rasuulku idin raaco salawaatu ullaahi wasalaamu calayh lowla alhijratu lakuntu imra'an min alansaar haddaanay hijradu jiri lahayn waa ay jirtaaye qof ansaari ah baan noqon lahaa buu rasuulku leey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh walaalnimada iimaanku darajaad bay leedahay ama heerar kala sarreeyay leedahay waxaa la yidhaahdaa adnaa darajaat alukhuwa darajaadka iyo heerarka kala sarreeya ee walaalnimada iimaanku ay leedahay waxaa ugu liita salaamatu sadri laabfayoobaan qofku inuu qalbigiisu wacan yahayoo aanu dadka muslimiinta qalbiga xumaan iyo colaad ugu hayn qofkaasi dadka qaar ba wuxuu aniga qofkaas waa la ii sidaydaba oo muxuu ku yeelay aniyo jinkaygaanba jeclayn waa ka dhex arkayoo kaa waaba lay tustay aniga waxbuu kuu geystay mayoylayguma soo dhiibin buu koranaya aniga kaa dadka waxa baase kugu diraya waa iimaankaaga daciif ah ummaddatan ilaahay baa arsaaqa muslimiinta allah abuurto arladiisa keena ilaashanaya subxaanahu wa tacaala haddaadan qofka mu'minka ah allaya rasuulkiisa yaqaana talo wanaagsanoo ifiya aakhira uu ku caanamaalo haddaadan u sheegayn hantiya dhaqaale aad ku dhaantana aadan ku biirinayn afkaaga iyo adinkaaga iyo uurkaaga ha ka nabadgalo qofku nabadgelyo sii afka ka nabadgeli oo qalbigaaga ka nabadgeli oo adinkaaga ha ka nabadgalo arlada ilaahay buu ku socdaa risiq ilaahay buu cunayaa subxaanahu watacaala ka nabadgalo waa muhim qofku inuu qaacidadaa fahmo darajaadka marka ukhuwada waxaa ugu liidataa ama ugu hoosaysa salaamatu sadri salaamatu sadri sabiilu salaf salaf jidkoodii weeye waxaana ugu sarraysa aliihaar inuu qofku wuxuu isagu u baahanaa naftiisa intuu ka doorbido uu ka kalee walaalkiiee u baahanee baahan uu siiyo waxaa dhacday xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka imaam axmed iyo hayrkiiba ay soo saareen calaa shardi shaykhayn ayaa rasuulka sal alay slam anas wuxuu yidhi annagoo maalin rasuulka la fadhinnaa salawaat ullahi wasalaamu calayhi ayaa waxaa rasuulku yidhi salawaat ullahi wasalaamu calayhi ninba idinku soo bixi doona ahlu janna ah masaajkaannu fadhinnaa buu yidhi nin ahlu janno ah ayaa idinku soo bixi doona ninbaa albaabkaa ka soo galay ninku gadhkiisa wuu soo weysaystayoo biyihii weysadaa ka dhibcaya labadiisii kaboodna gacanta bidix buu ku sitaa maantii xigtay baa haddana rasuulku wuxuu yidhi xilligii oo kale annagoo fadhinnaa waxaa idiin soo geli doono iminka idiin iman doona nin ahlu janno ah mise ninkii laftiisii baa soo galay albaabkii laftiisiina waa ka soo galay isagoo qaabkii maanti hore oo kale ah weysaduu weysaystana garhkiisu biyuu ka dhibcayaan gacantii bidixna kabaha ku sita maantii saddexaad baa dar rasuulku wuxu sal alay wasalam yatlucu alaana calaykum rajulu min ahli اljanna waxaa idinku soo bixi doonaa nin ahlu janna'a ah iminka ninkii laftiisii baa soo baxay oo qaabkuna qaabkiisii uun dee uu yahay baa soo baxay nin golaha fadhiyey raggu iskuma jiree saxaabadii ka midahoo cabdulaahi ibnu camar ibn alcaas ayaa wuxuu damcay inuu bal xog rasmiya ka helo sababta uu ninkani ku mutay jannadaa rasuulku sheegay salawatullahi wasalaamu calayh wuu tego wuxuu yidhi war xoogaa waxbaa yaro jiraoo waxbaa yaro jira hawlehe xaggii xaafadda waalidkii waxbaa yaro jiree saddex habeen inaan kula joogaan doonayaa intay wax kala degayaan soo dhowo wala saddexdii habeen baa ninkii aan habeen walba u hoyday waan u fiirsanayaayoo ninku wax cibaado ahoo cibaadadaannu samayno ka badan ma samaynayo keliya un waxaa ninkaan wax dheeraada aan ku arkay habeenkii marka uu jiifsado ee uu isrogayo ayuu ilaahay xusaa oo adkaar buu akhriyaa dhinac markuu u jiifo oo dhinac kale isu rogayo ayuu adkaar akhriyaa wax kale ninka oo hadda aan sheego oo cibaado dheeraada kuma arag buu yidhi maantii saddexaad baan ku yidhi war arrinka caynkaasaa jira wax dhibaataana ma jiraane arrintaa inaan waxaad ku mudatay ogaadaan doonaye maxaa jira hebelow bal ii warran wuxuu yidhi sidaad igu aragtay aniga haba igama hooseeyaan laakiin hal qodob baa jiro oo hal qodob baa jira qodobkaasi muxuu yahay waxa weeyaan anigoo qof muslim ah qalbigayga xumo ugu haya weligay habeen ma seexan qof muslima adduunka dushiisa saaran anigoo qalbigayga xumo ugu haya weligay ma aan seexan markaasuu wuxuu yidhi waa taa darajada qodobka aad ku gaadha waa qodobkaa rasuulkuna sheegay salawaatu wasalaamuhu calayhi marka salaamatu sadrigu waa qodobka ugu muhiimsan ee la rabo qofku inuu la yimaado darajada u sarraysana waxaa weeye qofku inuu wixii u baahnaa isagu door bido aliiaar taqdiimu alghayri cala alnafsi fii xuduudi اdunya ragbatan fii xuduudi alaakhira baa la yidhahdaa marka iihaar qofku inuu sameeyo wاladiina tabawa'u daara wاliimaan wاliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim wlaa yajiduuna fii suduurihim xaajaة mima uutuu wayu'iruuna clى anfusihim walow kaana bihim khasaasa ilahay wuxuu leey subxaana wa tacaala isagoo ka warramaya nimankii ansaareed iyo qiimahoodii walaalahoodii muhaajiriinta ahaa ee soo qaxay ee qaxoontiga ahaa ee u yimi siday u soo dhoweeyeen oo ay u soo dumeen wax u tareen buu ilaahay ka warramaya subxaana wa tacaala inay xitaa naftooda waxay u baahnaayeen ay siin jireen fi saxiix albukhaari waxaa ku sugan xadiidka raqamkiisu uu yahay min xadiid abi hurayra abu hurayra wuxuu yidhi rasuulka salawaatu wasalaamu calayhi ninbaa u yimid nin baa u yimi fi saxiix albukhaari saasaa ku taalla laakiin alimaamu abaraani kitaabkiisa wuxuu ku keenay riwaayad odhanaysa ninka rasuulka u yimi waa abu hurayre laftiisa abu hurayre laftiisa weeye dabeetana markii rasuulku yimi sal alay wasalam asaabani اljahdu rasuulka ilaahayo xoogaa waa hawlba ay hadirto waa ila dhibanahay oo gaajo iyo xoogaa waxbuu sheegtay fa arsala ilaa nisaa'ihi rasuulku xaasaskiisii xaasaskiisiibuu ninkii u dirayoo salawaat ullaahi wasalaamu calayhi isagoo inay marninkaa caawa cashay siiyaan doonaya falam yajid cindahunna shay'a xaafadihii rasuulkao dhan inta laysu maray aqalladiisii ayaa waxaa laga waayey ninka ansaariga wax lagu cashaysiiyo caawa inta aqalladii laysu maray baa laga waayey wax caawa lagu cashaysiiyo rasuulku markaas wuxu yidhi sal ly slam alaa rajulun yudiifuhu haadihi leylata yarxamuhu اllaah war caawa nin ninkaa ii martigelinayo alla u naxariistay ma idinku jiraa markaasaa faqaama rajulu min alansaari nin ansaartii ka midaa istaagay abu alxa zayd ibnu sahl alansaari buu ahaa ana yaa rasuul allah aniga rasuulka ilaahayo ninkii buu soo kaxeeyey aqalkiisii buu keenay anas hooyadii buuna qabaa caruurtiisa iyo caruurta anasna waa walaalo islaanti buu yidhi maxaad haysaa marti rasuulka ilaahay ugu soo daray baan wadaaye waa cishaa'iga dabadiisii markaasee waxay tidhi iyadoo gabadhii ninkeedii u jawaabaysa wallaahi maa cindii ilaa quutu sibya wallaahi ma hayo carruurta yaree sabiga caawa waxay cunto mooyaane wax kale guriga ma yaallaan markaasuu wuxuu ku yidhi marka uu qofka caruurta waxaad samaysaa sasabo maaweeliyo seexi waxaad haysana kariyoo bislee ninka martida ay marka aanu soo wada galno xeedhada ku soo rido na soo hordhig markaad sidaa noo soo hordhigto faanuuska bakhtii dabeetana wax nagu wada filan ma aha aniga iyo isaga iyo carruurtaba weeye keligiibay intaasi casho u noqon karaysa si marka aan isaga dhigo nin la cunaya isaga waxna aanan waxna dee cuni maaye xaggiisa inta yar aan ugu riixo sidii baa yeeshay caruurtii waa la habeenkii waa la maaweeliyey waa iska gam'een intii yareedee la hayey waa la bisleeyey ninkii saxaabigaa ah habeenkii waa la siiyey waa casheeyey ilaahay unbaa xaalna og subxaanahu wa tacaala waa casheeyey waa dhergey waa seexday rasuulka calai isalaatu wasalaam salaaddii subax baa la tukaday markii salaadda rasuulku ka baxay ayuu rasuulku hadlay laqad cajiba allaahu fii riwaayatin laqad daxika allaahu min fulaani wa fulaana ilaahay waa la cajabay waa u bogay alle subxaana wa tacaala alle waa ku qoslay hebel iyo xaaskiisu xalay wixii ay sameeyeen waa fowqa sabca samaawaat ilahay walaalnimada iimaan kaleba la cabiraya ilaahay waa u bogay alle waa la cajabay waa u bogay waa ku farxay waa ku qoslay hebel iyo gabadhiisu xalay waxay sameeyeen martidiisii ninkaa loo martigeliyey dabeetana rasuulku salawaat ullahi wasalaamu calayh markiiba aayad baa soo degtay wa yu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa naftooda wixii ay u baahnaayeen bay door bidayaanoo walaalkood bay siinayaan gaajo daraniba ha haysee baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala maanta wax kaleba iska daaye telefoonka in lagaa qabtaaba adag haddaad xitaa qofka masaj u dirto kaa qaban maayo telefoonka waad wacaysaa waad wacaysaa maantuna kaa qaban maayo telefoonka saasuunbuu u eegaya waa dhigayaa un haddaad xitaa massaj u qortid waa dhigayaa un iska dhaaf wax laysu dooro iyo faynuse la bakhtiyo iyo casha carruura laga qadiyo iyo marti la sooriyeeye warkeed ha joogto telefoonka haddii lagaa qabto sad bay leedahay arrintu waa wacan tahayba ninkaasi gawaadhi ninku siiyey kama duwanaa telefonka haduu kaa qabtaba meesha ay marayso iyo meeshuu xaalku yahay in la ogaadaa muhim ah fii saxiix albukhaari wa muslim waxaa ku sugan cabdulaahi ibnu cabdiraxmaan ibna cawf rasuulku saxaabada si u walaaleeyey u taabtay wuxuu yidhi lammaa qadimna almadiina markaannu madiina nimi ee aannu soo hijroonnay akhaa rasuulu llahi sal alla alay wa bayna sacad ibnu rabiic aniga iyo sacad ibnu rabiic baa rasuulkuna walaaleeyey walaalnimadii iimaanka ahayd markaasuu igu yidhi sacad ibnu rabiic baa ila hadlay wuxuu yidhi war walaal innii akaru alansaari maala dadka ansaareed ee magaalada deggan ninka ugu xoolo badan baan ahay beere waaweyn baan leeyahay anigu waxaan diyaa laba xaasna waan qabaa nin walaalkayo yimidna waa tahay beertayda hantida aan haysto kala badh baan ku siinayaa labada dumarana waxa weeyaan middii adigu aad middii aad damacdo kor ka eegoo tii ku qancisa waa kuu furayaa markay ciddad baxdana guurso buu ku yidhi heerkaas waalnimadu gaadhe nin gobu ahay ninkii saxaabiga ahay wuxuu yidhi war walaal xantidaada daysooo xoogaa ganacsigan wax ka aqaannaaye suuqa bal itusoo qaabka iyo meelahan wax lagu ganacsadaya suuqa itus nin xoogaa ganacsiga yaqaan baan ahaye waxaagana allah kuu barakeeyo xantidaada iyo xaaskaagaba wuu soo kaxeeyo suuqii buu tusay dee cabdiraxmaan ibna cawf maalqabeenkii saxaabadu ka mid ah markii dambe maalqabeenkii saxaabada ayuu ka mid ahaa dadka caynkaasee walaalaha ah iimaanku iyo walaalnimadu halkaasay joogtay ee waxa weeyaan dadkan maanta jeebka isagoo qofkii wax ku haya aan la isu jamcinayn anshaaha la wada cabbayn arrintu ma ahayn meel adag bay arrintu maraysaa sharciguna meesha uu dhigay way idiin muuqanaysaa ila tahay ukhuwada iyo walaalnimadu way ka weyn tahay iimaaniga ah midda dhalashadae nasabka ah walaalnimada nasabka ee dhalashada ah ee qofku aabba idin wada dhalo ama hooyo idin wada dhasho ta iimaankaa ka sii weyn fain lam taclamuu aabbaa'u faikhwaanukum fi ddiin baa allah leey subxaana wa tacaala ikhwada nasabka ahi walaalnimada dhalashada aabba iyo hooyo qofku idin wada dhalay ama aad aabbo wadaagtaan ama aad hooyo wadaagtaan haddii qofkani diinta ka baxo ama adigu aad diinta ka baxdo way kala go'aysaa laakiin midda walaalnimada diinta ku timaada midab walba qofka ha yeesho go'i maysa weligeed alakhillaa'u yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala nebi nuux iyo inankiisii iimaan bay ku kala tageen waa wiil iyo aabbihii haddana isdhalay markii inankii loogu taag waayey iimaankii iyo islaamnimadii halaaggii ilaahayna uu yimid fafataxnaa abwaaba asamaa'i bimaa'in munhamir wafajjarna alarda cuyuunan faltaqa almaa'u calaa amrin qad qudir waxalla wixii samada biyo ku jiray marka ilaahay albaabada u furay ile roobkan i yarbaa laynoo siiyaaye samada ilaahay wuxuu biyo ku haybo mar qura daboolka ka qaaday saa biyihiiba saa usoo shubmay mar qura dhulka wixii biyo ku jirayna waa la burqiyo waa la sii daayey biyihii sare iyo kuwii hoose isu yimid xaaladdu waa culus tahay reer qoomu nuux meeshay degganaayeen deegaankii iyo dunyadiiyo dadkiiba biyaa liqay inankii waa durduriyo buur dusheed buu baxay yaa bunaya arkab macanaa walaa takun maca alaakhariin waraabo doonta soo raaco ilaahay rumee kuwaa gaalada ha raacin ilaahay subxaana wa tacaala waa ka warramay innahu min ahli ehelkaygu ka mid yahe waa innahu laysa min ahlik innahu camalun hayru saalix falaa tasalnii maa laysa laka bihi cilmu ehel kulama aha kan diin baad ku kala tagteen iyo iimaan camal aan wacnayn buu ku shaqaystoo gaalnimo iyo diinla'aan buu fadhiyaa ha i weyddiin nebi nuuxow canaan kul baa nebiga la canaantay ha i weyddiin waxaasoo kale su'aalaha aan habboonayn ha ii keenin baa ilaahay yidhi faxaala baynahuma almawju fakaana min almuqraqiin hadalkiioo socda mise waxaa meeshiibaa dhex maray daadkii iyo biyihii burqamayoo khalaas lama arag waa tegey nabiyullaahi ibraahiim miaalu daalik miaalu aani iyo aabbihii aazar waid qaala ibraahiimu liabiihi aazara atattakhidu asnaama yacni ilaahi waa ka warramay ibraahiim iyo aabbihii odaguna mushrik buu ahaa inankuna wuxuu ahaa mu'min yaa abati yaa abati yaa abati waatuu la hadlaya yaa abatii lima tacbudu maa laa yasmacu walaa yubsiru walaa yughni canka shaya yaa abatii yaa abatii haddana markii iimaankii uu qaadan waayey shuqul iskuma lahayn qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waaladiina macah id qaaluu liqowmihim inaa buraa'aa'u minkum wamima tacbuduun laa tajiduu qowma yu'minuuna biاllahi wاlyowmi اlآakhir yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah walow kaanuu aabba'u ila aakhir اlaayaat waxay adiladaasi ku tusaysaa walaalnimada iimaanku inaanay go'in laakiin dhalashada kale inan iyo aabbihii aabbe iyo inankii laba walaala ah haddii ay diinta ku kala baydhaan ehel isuma aha waxay ku tusinaysaa marka walaalnimada iimaanku inay ka weyn tahay ta kale inay ka weyn tahay waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum wliyaau bacdin mu'miniintu iyagaa walaalo gacal isu aba ilahay leeya subxaana wa tacaala inama almu'minuuna ikhwa iyagunbaa walaala ah baa ilahay leeya subxaana wa tacaala ayib walaalnimadu waxyaabahay waajibinayso waxaa ka mid ah altanaasux waaltawaasi biاlxaqi waالsabri calayh in laysu naseexeeyo oo si wanaagsan wax laysugu sheego ayay ka mid tahay walaalnimadu waxyaabaha sababaya ee ay quwadaasi ay keensanayso waatuu leeyahay xadiidka saxiix albukhaari wa muslim min xadiidi jariir ibni cabdillahi albajali baayactu rasuul اllahi sal alay slm cala iqaamati الsalaa waitaa'i الzaka wاnusxi likulli muslim waxaan rasuulka kula ballamay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi salaada toosinteeda iyo oogiddeeda sakada bixinteeda iyo naseexo loo naseexeeyo mid kasta oo muslim ah addiinu nasiixa qulnaa liman lilaahi walirasuulihi ilaa akhir alxadiid waa garanaysaan laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi qofkin iimaankiisu kaamil noqon maayo ilaa waxa uu naftiisa la jecel yahay walaalkii uu la jeclaado muslimka ah waxaad jeceshahay inaad dherigto walaalkaa dherga la jeclow inaad xaragootaa jecesha inuu xaragooda la jeclow inaan lagu caayinbaad jecesha ha caayin inaan lagu munaafaqadayn baad jeceshaha munaafaqadaynoo xasaradaynin inaan lagu naftaada iyo maalkaaga iyo sharaftaada waxba la yeelin baad jeceshay sidoo kale la jeclow wamaa ilaa dalik waaxabba walya'ti ila annaas alladii yuxibu an yu'ta ilayh xadiidka abu hurayra fi saxiix muslim aakhirkiisii buu ahaa walya'ti ila annaas alladii yuxib an yu'ta ilayh qofku qofka walaalkiiya hawla yimaado waxa uu jecel yahay isaga in loola yimaado sida aad jeceshahe wacan lagula dhaqmo dadka ula dhaqan wamaa ilaa daalik ukhuwada walaalnimada ahi waxay keenaysaa in laysu hiiliyo hiilkii bay keenaysaa oo maalkii iyo sharaftii iyo qofku cirdigiisii iyo dhiiggiisa la ilaaliyo watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan baa ilaahay leey subxaana wa tacaala wanaagga iyo khayrka alla kacabsi isu kaashada wada stansaruukum fi ddiini facalaykum اnnasru marka haddii hiil lagu weydiisto dadkii muminiinta ahaa waxyaabaha sharcigu ka soo reebay mooyaane in laysnusreeyaa la rabaa rasuulku waa tula wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi alle addoonka uu caawinayaa waa taageerayaa ee waa u kaalmaynayaa inta qofku qofka muslimka ee walaalkii ah uu caawinayo oo kaalmaynayo oo taageerayo fii saxiixi abi daa'uud waxaa ku sugan maa min imri'in yakhdulu imra'an musliman fi mawdicin tuntahaku fihi xurmatuhu wayuntaqasu fiihi min cirdihi ilaa khadalahu allahu fii mawtinin yuxibu fiihi nusratah xadiiska u fiirso ma jiro qof walaalkii hakanaya muslim ah muslima hakanaya meel walaalkii sharaftiisa lagu waxyeelaynayo isagoo ka celin karaya isagoo odhaahbaa ugu yaroo hadal ka geysan karaya haddana hagraday oo aan u hiilinayn ma jiro haddii uu jiro ilaahay qofkaasi wuxuu isna hagradaa oo dulleeyaa meeluu jecel yahay in loo hiiliyo meeluu jecelyahay in loo hiiliyo ayaa isna ilaahay dayacaya subxaanahu wa tacaala unsur akhaaka daaliman aw madluuman waatii rasuulku lahaa wasalaamuhu calayh walaalnimadu waxay keenaysaa iskaashiga iyo biriga iyo tacaawunka nin baa u yimi sal ه alيه wasalam yaa rasuul اllahi أyu اlأcmaali axabu ilى اllah waأyu الnaasi axabu ilى اllah rasuulka ilaahayow acmaasha la sameeyo camalkeebaa ilaahay ugu jecelya ii sheeg dadkana qofkee ilaahay ugu jecelya qaala axabu nnaasi ila allaahi anfacuhum linnaas ilaahay dadka wuxuu ugu jecel yahay qofka dadka ugu waxtarka badan oo waxa dadka dantooda iyo dunyadooda iyo diintooda ku jirta kula talinaya acmaashana ilaahay muxuu ugu jecel yahay suruurun tudkhiluhu calaa muslimin qof muslimahoo aad ka farxisay farxad aad ka farxisay aw tadrudu canhu juucan ama gaajo haysay aad wax ka siisay oo aad dhargisay oo dhididku shax ka soo yehaysay oo gaajaysan intaad wax siisay aw taqdii canhu daynan ama dayn lagu lahaa aad ka bixisay ama dan iyo xaajo ku taagnayd uu kuula soo ergooday aad fadhiga uga kacdayoo aad wax la qabatay wax la qabatay oo hawshii la soo dhammaysay markaasuu nebigu wuxuu leeya wallaahi masaajidkayga ama diina inaan bil fadhiyo oo bishaa ku ictikaafo waxaan ka jeclahay qof walaalkayo muslima intuu dan iila yimaado ila qaba uu yidhaahdo arrin oon ka kaco fadhigayga oo aan raaco oon la soo dhammeeyo qofka caynkaa sameeya maanta berri ee aakhiro ee ilaahay hortii la taagan yahay ee xaaladdu adag tahay ilaahay qofkaasi waa sugayaa buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam ilaa abbatahu allaahu yowma tazillu alaqdaam ilahay waa sugayaa subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed baa qofkii waxaa la rabaa rasuulku wuxuu ka hadlay ummaddu say isu tacaawunayso assaaci cala alarmala qofta dumare carmalka ah ama ninkeedii dhintay ama ninkii intuu furay aan waxba gacanta ku haysan cid xil qabtaana aa jirin oo kiradii aqalka iyo masaariif iyo wax walba laga sugayo baahan qofka u shaqeeye wax tara ee wax siiya walmiskiin kii baahanaa qofka wax siiya kalmujaahidi fii sabiili اllaah muxuu la mid yahay nin ilaahay jihaadkiisa galay buu la mid yahay aw ilqaa'imi alleyl alsaa'imi binnahaar fi saxiix bukhaari ama wuxuu la mid yahay qof maanti oo dhanna sooman habeenkii oo dhanna cibaada u taagan buu qofkaasi la mid yahay maujeedaa macruufku waa waxaad qaban karto waa fududahay walaalnimadu ukhwada iimaaniga ahi waxay qofka ka celinaysaa walaalnimada gacaltooyada iimaanka ahi inaad khiyaamayso qofka walaalkaa ah ama aad hagrato ama aad dhib u geysato naftiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa markaasa rasuulku maantii boqol iyo dhowr iyo labaatanka kun ee saxaabi yoomu uu khudbadaynayay inna dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada alaa hal ballaqtu buu nebigu laha salawaatu ullahi wasalaamu calayh wardadiihow maalkiinna iyo dhiiggiinna iyo naftiinna iyo sharaftiinna dhab iyo dheel inaad wax isu yeelaysaan waa idinka xaaraan sida maanta ay xaaraan idinka tahay oo sagaalkaiyo bishii carafa ah oo bishii carafa annagoo joogna ay xaaraam idinka tahay oo maxaan ku idhaahdaa Eh, magaaladan gudaheeda aynu joogno makaa xaaraam idinka tahayba weligeed xaaraam idinka tahay ilaahow ma gaadhsiiye ogow buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa inaad marka qofka waxaa shareecadu xitaa diidday inaad qofka ka nixiso wax kale iska daa bal fiiri inaad ka nixiso keliyaa la diiday laa yaxillu limu'minin aw limuslimin an yurawica musliman xalaal ma aha qofku qofka walaalkii ah inuu ka nixiyo dhallinyaradu waxay sameeyaan qofku inuu qofka kabihiisa ka qariyo oo baadi doono miyaad weydahaa war waa kuwanoo kugu ciyaaraya ho ama intaad qofka meel ugu gabato aad ku soo booddo ka nixiso aad tii waa kula ciyaaraya inaad oo fulay baa tayle waad naxday rasuulku wuxuu leeyay laa yaxillu limuslimin an yurawica musliman qof muslima qof muslima inuu ka nixiyo xalaal ma aha malu fiirso waxaa la yidhi marka magaalada dhexda la marayo in madaafiic la isla dhaco oo laba ciidan loo kala fadhiisto oo laysdulo lesbaaba'sho warkeed iska baddaah suuqa marka la marayaba waxaa la yidhi qofka idinka idinka midi eh hadduu hubsito kii waranka iyo fallaadha iyo waagaa waxaas la qaadan jiraye afka ha qabto si aanu qofka walaalkiiyo markaa u dhaafayo aanu ugu xagin buu nebigu leeyay salawatullahi wasalaamu calayh se loo ilaalinaya walaalnimada iyo waxyaabaha carqaladayn karaya markaasaa rasuulku salawatullahi wasalam calayh wuxuu leeyahay almuslimu akhulmuslim muslimku qofka kale muslimkee waa walaalkii ma dulmiyo ma hagrado ma liido attaqwa haahuna alla ka cabsigu waa halkan buu nebigu leh salawatullahi wasalaamu calayh almu'minuuna tatakaafa'u dimaa'uhum muminiintu dhiiggoodu waa isu dhigmaa wa hum yadun calaa man siwaahum waa gacan keliya ciddii ka soo hadhaa calaa man siwaahum wayascaa bidimmatihim adnaahum xadiiska nasa'i wixii iyagu ay magan geliyaanna ka ugu hooseeya ayaa ballantaa ku soconaya nebigu le salawatulahi wasalaamu calayh ukhuwadu waxay waajibinaysaa alraxmatu isu naxariisashay waajibinaysaa muxamadun rasuuluullah wاladiina aamanuu macahu ashiddaa'u cala alkufaari maxaa ka dambeeya ruxamaa'u baynahum gaaladana waa ku ad adag yihiin maxamed iyo intii rumaysay raacday mu'miniintana waa maxay way u naxariistaan baa ilahay yidhi subxaanahu watacaala innaguna waxaan idhahnaa waxaa weeye ninka gaalka ahi waxa weeyaan ayaa ballanta kaga wanaagsan ninka muslimkaa ah baa la idhaahdaa gaalkaa cadi waa ka wanaagsan yahay dadka gaalnimada mooyaane ninkaa cadi wax ka macaamil fiican buu ku leeyahay adduunka dushiisa qofka ugu daallinsani waa nin ilaahay ku gaaloobay subxaanahu watacaala daalin ka weyn ma jiro ilaahay nin ku gaaloobay subxaana wa tacaala wاlkaafiruuna hum الظaalimuun cid ka dulmi badani ma jiro ilaahay weynaayaa abuure qofka ku gaaloobay subxaana wa tacaala cadaaladda xaggaa u soo marta ilahay baa uu ku gaaloobay laa ma jirto kabaa'irtu ku keenayaa shamsudiin الdahabi fii kitaabi alkabaa'ir qodobada ku keenaya ka mid tahay waxyaabaha qofka laga yaabo inay ridaba ku keeni karto khatar ah ilahay wuxuu leeyahy subxaana wataعala ya ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinih fasوfa yaأti اllahu bqowmin yuxibuhum wayuxibuunah adilaة calى اlmuؤminiin acizaة calى اlkaafiriin ba ilahay leeyahy subxaana wataعala waxaa ka mida walaalnimada iyo ukhuwadu sharcigu uu tilmaamay qiimaheeda inay waajibiso isbooqasho in laysa soo booqdo qofku qofka kale walaalkii ilaahay dartii u soo booqdo walaal ilaahay dartii baan kuu soo booqday iska jaabir wuxuu leeyahy ninbaa nin walaalkii ahoo iimaan iyo islaamnimo ay walaala ku yihiin soo booqday oo tuulo deganaa ilaahay baa waddadii uu sii socday malag u sii fadhiisiiyey malaggiibaa qof isaga dhigayoo wadada u sii galay markaasuu markii uu soo maray buu salaamayoo ayna turiidu xaggaa doonaysaa u socotaa qaala uriidu akhan lii fii haadihi alqarya nin walaalkayo tuuladaan deggan ayaan u socdaayoo soo booqanaya hal laka calayhi min nicmatin tarubbuha wax abaaloo uu kugu leeyahay oo aad kugu weynoo aad isleedahay aad u gudid ma jiraa qaala laa hayra annii axbabtuhu fi llaahi caza wajal may anigu alla dartii un baan u jeclahay iyo iimaanka keliya wax abaala iyo waxtar kale oo aan ninkaa isleeyahay maalinbu waxaa kuu sameeyey yeel ma jirto innagana waxaa weeyaan kii wax ku siiyana waad ammaanaysaa kii wax kuu diidana waad caayaysaa waxbaa laga yaabaa kii maalin dhowr jeer wax ku siiye maantaad wax ka weyn aad waa dhici karta qorshahaba miisaanka walaalnimada in badan inuu kuma jirto markaasaa malagii hadlo wuxuu yidhi fa innii rasuulullaahi ilayka anigu ergey ilaahay ii kaasoo diray baan ahay bianna allaaha qad axabbaka kamaa axbabtahu fiihi waxaan ku ogeysiinayaa ilaahay inuu ku jeclaaday sida qofka aad u jeclaatay waa xadiis saxiix ah fii saxiixi muslim iyo hayrkiiba ku sugan waxay keenaysaa maxabo iyo kalgacaltooya walaalnimada iimaanka ahi abidriis alkhawlaani baa wuxuu leeyahay magaalada dimishqa oo caasimadda suuriya ah ayaan soo galay waa salaad subax nin dhallinyaro waxaan arkay safka hore fadhiyo ninkaasoo barraaqi hanaaya ilka cadcad ayaan arkay ile saxaabadu qaadkama cuni jirine sheeko dhow baa jirtoole waa quutulawliyaa waxay la tahay waa laga dheragsan yahay dad goba quudkoodu ma aha bahalkaasi inuu sigaarka iyo qaadku wax khariban inuu yahay waa cuntada keligee la cuno de afka la cuno la geliye weeyaane oo weli maad aragteen shay inta afka la geliye oo la cune wixii soo haray laysku taago cagta lasaa loo saaro oon sigaar ahayn weli ma aragteen qofku xitaa hadduu muuska cuno oo qolofka muuska iyo galkiisa intuu isku taago cagta ma maraya xitaa roodhida dabadeeda aad kaatay aad istiraadaarmay cirhidka kaa xagataa xitaa qofku intuu dhulka dhigo isku taagay weli maad aragteen waa maya inuu inkaar qabo saa ku gara bahalku aanu caadi ahaynba quud xalaalaba ma aha waxa kale dad waxay ahaayeen saxaabadu ilka cadcad ilkaha cadcade aad arkayso waxa ilkaha saad aragteen u gelaya burburinaya uurku jirta suu u gelaya waad malaynaysaa kilihii iyo beerki iyo wixii maxaad u malaynaysaa dadka dhiikarkan iyo wadna xanuunkan iyo inkaarahan haysta intooda badani waa qaadkan saa loo cunayo ee faraha badan en kala joogsiga lahayn iyo sigaarkan inkaarta ah oo le u baahan qudhiis in mar laga hadlo ninkaasaan arko ilka cadcadoo dhallinyaro oo safka hore fadhiya dadku marka ay wax isku maandhaafaanba isku khilaafaan isagay u tegayaan waa u sheegayaanoo jawaab buu siinayaa waa ka soo dareerayaan ninkii baan saa u eegay markaasaan waxaan ku ninkani waa ayo markaasaa laygu yidhi haadaa mucaad ibnu jabalin waa mucaad ibnu jabal mucaad ibnu jabal weeye oo u baahan keligii taarikhdiisa mar in laga sheekeeyo maantii uu dhimanayey salaaddii subax xilli ay soo gelaysuu dhintay mucaad ibnu jabal isagoo sakaraaday oo firaashka jiifa ayuu dadkii la joogay la hadlay hal asbaxa asabaax waagii ma beryey qaaluu laa bacdu may weli waagii ma beryin xoogaa markuu joogay wuxuu yidhaahdaa bal eega waagii ma beryey salaaddii subax ma dhalatay may weli waagii salaaddi subax ma dhalan markaasuu mucaad ilmeeyey wuxuu ilaahayo waad ii inaan habeenka xilligii uu qabow yahay salaatuleyl kuu kici jiray waad ii inaan maalintii kuu soomi jiray waad ii goobta cilmiga iyo khayrka iyo cibaadada iyo masaajidda safka hore inaan ku jiri jiray waad ii khayrka inaan ka shaqayn jiray waad ii maanta tamar ma hayo waad aragtaa dhallinyarnimuuna ku dhintay waad aragtaa firaashkaan saarnahay maanta naxariistaadaan rajaynayaa ilaahu waxaan kaa magan gelayaa in waagu ii beriyo naar la ii kaxaabo oo naar la ii kaxeeyo fa faaraqa alxayaa markaasaa naftu ka baxday mucaadi ibnu jabal radia allaahu canhu ardaah ninkaasaa meesha fadhiya markaasaa wuxuu yidhi waxaan isidhi aroorta dambe kaga soo dheeree masaajidka goor horaan soo guureeyey buu yidhi masaajidkaan imi mise safal awalkuu fadhiyaa mucaad miyuu ka soo dheerayn karaa waa nin ka soo baxay madrasatu rasuuliillaah sala allahu calayhi wasalam safka horuu fadhiyaa markaasaan u imi isagoo salaad ku jiraan u imi waan sugay salaaddii buu ka baxay markuu dhammaystay ayaan xagga hore kaga imi waan salaamay wallaahi innii la uxibuka lillaahi caza wajal wallaahi anigu ilaahay dartii baan kuu jeclahay ayaan ku idhi buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi faqaala allah ma ilaahay baa kugu og qaala allah ilaahay baa igu og qaala allaahi ma ilaahay baa kugu og hadalka aad leedahay qaala allaahi ilaahay baa igu og markaasuu guntigu isoo qabtay buu yidhi wuu isoo jiiday abshir war bushaarayso fa innii samictu rasuula sala اllahu alayhi wasalam waxaan maqlay rasuulkii oo leh qaala allahu caza wajalla ilaahay wuxuu yidhi wajabat maxabbatii lilmutaxaabiina fiiya yanii jacaylkaygu wuxuu u waajibay aniga dartay kuwa isu jeclaada aniga dartay kuwa u wada fadhiista aniga dartay kuwa isu booqda aniga dartay kuwa wax isu siiya ayuu rasuulku yidhi allah yidhi subxaana wa tacaala walaalnimada gacaltooyadeedu waxay keentaa qofku inuu carshiga ilaahay maanta aakhiro u harsado inna allaha yaquulu yowma alqiyaama xadiis saxiixa ilaahay wuxuu odhanayaa maalinta yowmulqiyaama waa fi saxiixi muslim ayna almutaxaabbuuna bijalaali lyowma aniga weyninkayga kuwii isu jeclaa adduunka meeye meeye maanta udilluhum fii dillii yowma laa dilla ilaa dillii hadhkaygaan hadhaynayaa maalin aanu jirin hadh kale subxaanahu wa tacaala walaalnimadu iyo ukhuwadu waxay keenaysaa calaamaad bay leedahay calaamaadkeeda waxaa ugu horeeya qofku inuu iimaanka si fiican u dhadhamiyo waatuu rasuulku leeyahay oo waxa aad bixinayso tuxibu man wa tubqidu man tucطii man wa tamnacu man tuwaalii man wa taqطacu man yacni walaalnimadu waxay keenaysaa yaad xidhiidhinaysaa qofkaad xidhiidhinayso maxaad ku xidhiidhinaysaa qofka aad la colowday maxaad ku colowday kaad wax siinayso maxaad ku siinaysaa kaad wax u diidayso maxaad ugu diidaysaa kaad jeceshay maxaad ku jeclaanaysaa kaad necbaanayso maxaad ku necbaanaysaa manhajku waa inuu fadhiistaa lama rabo qofku waxaad arkaysaa qofku inuu nacaybshiiyo qof buu nacayaa boqolkiiba boqol sidaa lama rabo jacaylna mar buu jeclaanaya boqolkiiba boqol dhexdhexaad waa inuu wuxuu ahaadaa man acطaa lilaahi wamanaca lilaahi waaxabba lilaahi waabqada lilaahi bal u fiirso qofka alla dartii wax u bixiya oo alla dartii wax u diida alla dartii wax u jeclaada alla dartii u cadhooda waxay ka mid tahay guntimaha waaweyn ee iimaanka cural iimaan bay ka mid tahay baa rasuulku tilmaamaya qofkaas iimaankiisii faqad istakmala iimaanahu iimaankiisii waa dhammaystirmay waad <coughs> rasuulku leh salawaat ullahi wasalaamu calayh xuquuqda waajibaadka walaalnimadu way badan tahay wakhtigu waska soo ururay walaalnimadu xuquuqdeedu iimaanku u waajibinayo waa xuquuq waajib ah waxaa ka mida nusuusta laga qaadan karo laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu jannada geli maysaan ilaa aad ilaahay rumaysaan walaa tu'minuu xataa taxaabuu u fiirso ilaahay iimaan kaamil ah rumayn maysaan dad yaho mu'miniinta ah ilaa aad jeclaataan mooyaane baa rasuulku leh salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi waxaa rasuulku ummadda ku hagaajay oo ku hanuuniyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi in haddii dadku ay isjecel yihiin xitaa kacaaltooyada iyo jacaylka walaalnimada ah laysu sheego xadiidka anas ayaa rasuulku salawatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamay nin baa nebiga soo maray salawaatullahi wasalaamu calayh nebiga agtiisana markaa nin baa fadhiya ninkii nebiga ag fadhiyaa wuxuu yidhi wallaahi yaa rasuula allaahi innii la uxibu hada fi اllaah ninkaa halkaa maraya ma u jeedaa rasuulka ilaahayow ilaahay dartii maa ninkaa u jecla rasuulku wuxuu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayhi ahbartahu bidaalik ma u sheegtay arrinkaa qaala laa qaala qum faahbirhu kaca u sheeg buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh u sheeg tahbutu almawaddatu baynakumaa gacaltooyada walaalnimo iimaanka ku salaysani way arrintaasaa xoojinaysa oo sugaysa wuu isu taagay ninkii wuu u sheegay faqaala inii uxibuka fi illaah anigu alla dartii baan kuu jeclay ama inii uxibuka lilaah alla dartii baan kuu jeclay ninkii baa wuxuu yidhi axabaka alladii axbabtanii fiihi axadka aad isaga awgii jeclaatay ha ku jeclaado waxaa rasuulku salawaatul xadiiskaas waxaa soo saaray abu daawuud iyo axmed waana xadiis saxiix waxaa rasuulku ummadda ku hanuuniyey salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inay maxaanku dhaha maxabada iyo gacaltooyada iimaanka laga warhayo oo shaydaanka laga rabo oo laga celiyo oo la kobciyo ayaa rasuulku ka warramay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxyaabaha lagu kobcin karaya waxaa ka mid ah in wax laysu siiyo oo wax laysu hadiyeeyo intii itaalka iyo awooddu la eg tahay tasaafaxuu yadhabu alghillu watahaadow taxaabbuu watadhabu ashaxnaa'u war isgacan qaado isa salaama markaad iska hor timaadaan uu nebigu leey salawatu ullahi wasalaamu calayh xadii kalea tilmaamayey walaalka muslimka walaalkii kale markuu salaamo in labadooda gacmood dhexdooda dunuubtoodii ay ka daadanayso nebigu tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh isalaama markaas ka hor timaadaan waisjeclani wixii uurkiinna ku jiray xuma ahaa ayaa meesha ka baxaya waxisesiyo isu hadiyeeya yanii uurxumadii baa meesha ka baxaysa waxaa rasuulku nebigu ummadda ku tawjiihiyey walaalnimadu say u xoogaysato inaan salaanta lala kala bakhaylin laa tadkhulu jannata xataa tuuminuu jannada geli maysaan ilaa iimaankiinu kaamil noqdo walaa tuuminuu xataa taxaabu yani waxaa weya allana iimaan kaamila ma rumaynaysaan ilaa as jeclaataan awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum ma ydin tusaa shay haddii aad samaysaan aad isjeclaanaysaan afshu salaama baynakum salaanta dhexdiinna ku faafiya ayaa rasuulku leeyy salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxyaabahaaso dhan waxay tusinayaan in qofku xitaa abu hurera maalin nin u yimid wuxuu yidhi abu hurayrow innii uriidu an uwaahiika fillaahi inaan ilaahay dartii kuula walaaloobaan doonaya faqaala atadrii maa xaqu likhaa'i fillaah ilaahay dartiio loo walaalaabo waxa ay tahay war miyaa taqaannaa ku yidhi qaala carifnii qaala lahu carifnii ibar buu abu hurayrow ibar qaala anlaa takuuna axaqa bidiinaarika wa dirhamaka minii waxa weeyaan inaad dinaar iyo dahab iyo lacag iyo waxaad haysato inaadan aniga maxaanku idhaahdaa igala mid noqoto oo aadan dee maxaanku idhaahdaa aanay dhicin in adna ka dhereegto adna ka qatanaado ninkii baa wuxuu yidhi lam abluq haadihi almansilati bacdu darajadaa weli ma gaara abu hurayra ee sida kale ee xagga sare ma ka walaalownaa xaggaa weli maan gaadhini abu hurayra wuxuu yidhi fadacnii cannii fadacka cannii idaa haddaba deena kala kaxee mar haddaanay halkaa joogin walaalnimadii rasmiga ahayd ma ahee sharcigu tilmaameye iddaa abu hurayre marka arrintaa uu tilmaamayo axaadii baaba caddaynaysa abi saciid alkhudri baa wuxuu leeyahay annagoo safar ku jirnoo rasuulka la socna sal allah alah wasalam ayaa nin u yimi degdaabad fuushan markaasaa ninkii xaggaa iyo xaggaabu raggii iyo ciidankii rasuulkii meesha marayey ayuu marba dacoo egay midig bidix markaasaa rasuulku salawatu ullahi wuxuu arkay in meesha ninkani dan iyo baahi ay jirto man kaana macahu fadlu dahrin falyacud bihi calaa man laa dahra lahu qofkii gaadiid dheeraada wata ninkan gaadiid dheeraada aan haysan ha siiyo waman kaana lahu fadlu min zaadin falyacud bihi calaa man laa zaada lahu qofkii sahay dheeraada sita ninkaan sahay wadan sadcaalka iyo safarka uu ku galo ee ragga meesha maraya ka mida ha siiyo qaala fadakara min asnaafi اlmaali maa dakar maalka iyo hantida noocyadii kala duwanaa nebigu marba shay buu sheeg sheegay xataa ra'aynaa annahu laa xaqa liaxadin mina fii fadlin ilaa ay noo muuqato aanu aragnay qof annaga naga mid ihi qofka kale ee walaalkiiya wax dheeraada aanu ka lahayn oo xaq ah maanta aqalada aqalaa layskaga wada jiraayo ganjeelooyinna waa la samaystay waa qofka miduu leeyahay miduu kira ugu jiraba jiraanku hadduu bakhtinayo xitaa ma oga jiraankiis hadduu bakhtinayo iyo hadduu wax cunayo midna ma oga wuxuu leeyahay cabdulaahi bn cumar waxaana soo maray xilli ayaana soo maray xilligaasoo qof annaga naga mid yihi qofka kale ee walaalkaya waxa uu haysto aanu daraynsanayn ama aanu aaminsanaynba inuu ka leeyahay inuu ka leeyahay walaalkii aanu daraysanayn baadna soo martay maanta laakiin sowmaaha buu leeyahy cabdulahi bni cumar addiinaaru wاdirhamu axabu ilaa axadina min akhiihi اlmuslim laakiin maanta xilligan aan joogno lacagtii qaybaheedii kala duwanaa ayaa qofku ka jecelaya walaalkiisa muslimka ah waxaan maqlay buu yidhi cabdulahi bni cumar rasuulkii oo leh calayh isalaatu wasalaam kam min jaarin mutacalliqin badanaa imisa deris deriskiisii aakhiro uu qabsan doonaa ilaahay hortii uu odhan doonaa yaa rabbi haadaa aqlaqa baabahu duunii famanaca macruufahu ilaahayu albaabkii buu iga soo xidhay deris baanu ahayn waa dhergi jiray saddexdan wakhti raashinka waa la qubi jiray hambada anna waa bakhtiniyoo deris baan laahay oo maqadaama dhergaan baan ahaa waa haysta ilaahayow adduunka de miyuu ku qabsan karayaa qofku oo dee waxaa weeyaan waad ka baacinaysa hadduu ku qabsado laakiin meel aadan baacin karayn baa jirto alla hortii ah subxaanahu wa tacaala markaasaa ilaahayna xuquuqda mu'minku u doodi doonaa markaasuu odhan doonaa sida xadiisulqudsiga ah yabna aadam maridtu falam tacudnii ina aadano waan bukooday ima aadan soo booqan waan gaajooday waxba imaadan siin waan harraaday ima aadan waraabin waan arraday marya imaadan siin markaasuu qofku odhan doonaa ilaahayow sidee wax kuu siiya adigaa wa rabbulcaalamiina adigaa wax arsaaqa markaasuu alla odhan doonaa addoonkayga hebel baa bukooday waad maqashayoo maadan soo booqan addoonkaygii hebel baa gaajooqday waad maqashayo waxba maadan siin addoonkaygii hebel baa araday waad maqashayo maadan arad bixin addoonkaygii hebel baa haraaday waad maqashayo biyo maadan siinin ma ujeeddaa maalka iyo deeqda iyo walaalaha muslimiintuhu adduunku waa ustag yaroo koobanoo habeenna kooban weeye waxaan warka ku ururinaynaa walaalayaal adduunyadu qiimo badan ma leha waa meel lagu gaboobo adduunku gabow baa yaalla afar cudur oo aakhiro aan oolinbaa adduunka yaalla cudurka koowaadi waa gabow adduunka waa lagu gaboobaa ninkii quruxda badnaa ee lixaadka lahaa ee timihiisii gadhi iyo madaxba madoobaayeen ee indhihii sufayda ahaayeen ee u tallaabsanaya layaabka lahaa mise waa gaboobo gadhkiiyo timihii waa caddaadeen indhihii araggii waa soo guray dhegihii waa cuslaadeen hadalka koray ugu qaad buu ku leeyahay nin ka itaal roonaa oo ka qurux badnaa ninkaas waxaa lagu leeyay weli lama arag ninkaa isku dhexdhacay aad moodid shay naqaska laga saarayoo kale adduunku waa meel lagu gaajoodo gaajaa taalla intaa waxaad maqlaysaa waxbaa dhammaaday waxbaa go'ay waxbaa intaa kale waxaysan adduunku waa meel lagu bukoodo oo bugtaa taalla waxaa dhakhaatiirtu dabaqya dhisatay jaamacado looga soo baxay kaadha loo goosanaya farmasiya loo furtay waa idinka arkay bugtaa taalla adduunka adduunka geeri baa taalla noloshu inaanay rasmi ahayn garo geeri iyo gabow iyo gaajo iyo bugta meeshan taalla afartaa cuduri aakhiro laakiin lagama yaqaano qofka ilaahay jannadiisa u geliyo wadaliilu calaa daalik fii xadiidi saxiixi muslim markuu qofku jannada galo ogeysiis baa la siinaya inna lakum an tasixuu falaa tasqamuu abadan ahlu janno waxaad leedihiin inaad caafimaad ku noolaataan weligiin xanuunsan maysaan dhakhtar lagama yaqaano lambar la goosto iyo kaadh iyo farmasiye iyo adduunka ugu dambaysa dhakhaatiirta aakhiro shaqa kuma laha adduunka waxay goosanayaan ha goostaan laakiin aakhiro ditooriya dhakhtar iyo waxaa lagama yaqaano jannada dhexdeeda inna lakum an tashibuu falaa tahramuu abadan waxaad leedihiin dhallinyaranimo inaad ku noolaataan oo idinaan weligiin gaboobin awowgaagii tobnaad iyo adigu isku fil baa tihiin bal cajaa'ibkaa eeg bal meeshaas eeg awowgaagii tobnaad oo iminka haddii lagu abtirso hebel oo hebel oo hebel oo hebelaad leedahay awowgaagii tobnaad iyo adigu saddex iyo soddon jir baad tihiin isku fil baad tihiin waa awowgaagii tobnaad meeshan aan laisba soo gaadhaynba inna lakum an tancamuu falaa tab'asuu abadan waxaad leedihiin nimco inaad ku noolaataan weligiin dhibaato arki maysaan adduunyadu mar waa guug mar waa dayr mar waa diraac mar waa jilaal waa iska arkaysaa intaa oo qofku wadaad maanta wax haysato biri wax ma haysatid reer iyo xaas hadduu jiro biyihii waa madheen baa lagu odhanaya waa go'an yihiin raashinkii waa dhammaaday saliiddii waa dhammaatay biilkii waa go'ay maa lahaa min nafaadin risiqa jannada yaalla wax dhammaanayaba maaha way ku af taqaannaa jannadu markaad istidhaahdo war maanta malaha waxaa kugu wacnaa xoogaa tufaaxa inaad cunto laan durdurinaysaaba kuu imanaysa waa tan waa ku af taqaannaaba iska hurhur un weeye wixii kale adeegahana khiyaar baa laguu sameeye wayatuufu calayhim wildaanu mukhalladuuna idaa ra'aytahum xasibtahum lu'lu'an mansuura wiilasha meeshaad joogo quruxda haddaad aragto luul saa meesha loogu firdhiyey baad mooddaabaa ilahay leeyay subxana watacaala aakhiro waa meel aan lagu dhiman geeri ma jirto inna lakum an taxyaw falaa tamuutuu abadan waxaad leedihin inaad noolaataan weligiin ma dhimanaysaan meeshaasaa qofka mu'minka ah ee wax fahmaya halkaasu inuu u shaqaysta la rabaa in qofku fadhiga ka kaco oo habeenadan adduunka aadan ku tiigaalin diintaada gacanta midig aad ku qabsato adduunyadaadana gacanta bidix aad ku qabsato si raganimale ilaahay u caabudid adduunyada iyo waxa xumaanta aad iska ilaalisid waxyaabaha macaasida maanta faraha badanee taalla ee fududaadee jeebka lagu wada sitaayoo mobayladii iyo wax kasta oo adiga arkayo mid weyn iyo mid dhallinyaro ahba jeegadii baa la wada xiirtay timasaa wada taagan kaannahaa ru'uusu shayaaiin aad mooddo waxay aan la garanayn baa lagu wataa ilaahay ogow qofka muslimka ahow mararka qaarkood waa lagu ibtilaynayaa waxyaabihii lagaa xarrimay ee macaasida ahaa ee fitanta ahaa ee xumaa ayaa lagugu soo daynayaa waxaa ilaahay ku eegayaa bal inaad waxaan ku daqaqanto oo aad faraha la geshid iyo inaad is-ururiso oo ilaahay imtixaan buu aniga ila damcay nooc kasta ahow wadallu calaa daalik ilaahay qur-aanka wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda u fiirsada halkaa dadka mu'miniinta ahow ugaadhaha dilina ma ugaadhsan kartaan idinkoo cumro soo xidhay ama xaj soo xidhay ma ugaadhsan kartaan haddaad berriga maraysaan iska ilaaliyaa layidhi saxaabadii rasuulku way soo baxeen waxaa la soo baray cumraa loo soo baxay iyagoo waddadii maraya mise deeradii iyo sakaaradii iyo biciidkii iyo gelanuugtii wixii ayda ku jiray ayaa la soo saaray markaasaa awrtoodii iyo fardahoodii bay saa u dhex maraysaa tanaaluhu aydiikum wa rimaaxukum liyaclama allaahu man yakhaafuhu bilgayb ugaadhii lagu rafaadi jiray ninka sidaa yidhaahdee laaca garanuug weynaatay buu soo qabanaya kay ka yara durugsantahayna waranku sidaa u gelin karaa maxaa ilaahay saa u yeelay ilaahay markii laydin yidhi ha ugaadhsanina waxaa loo soo saaray waa lagu eegayaa bal waxa kan inaad ku daqiiqantiyo in kale ilaahay si uu marka u ogaado qofka rabbi ka cabsanaya allah in ka cabsanno ilaahay dembigeenna ha dhaafo khaatumadana allah haynoo hagaajiyo ilaahay islaamnimadiiyo iimaanka haynoo xafido walaala gacaloo mu'miniina aan lahayna ka yeelo inta bugtana allah hainoo shaafiyo intii dhimatay allah u naxariisto waalidiinteenna ilaahay naxariista janno ha siiyo qabrigooda allah u waasiciyo ilaahay qabrigooda beer jannaad ha uga dhigo xawdka rasuulka kuwii kacaba allahayna ka dhigo khaatimada allah hainoo hagaajiyo inta muraadle muraadkooda allah u sahlo wacan inta kurbaysan kurbada allaha ka faydo inta daymaysan daynka allah ka bixiyo inta gaajaysan allaha dhergiyo inta bugta allah ha shaafiyo inta alla wax siiya wuxuuda allah u barakeeyo adduunka dushiisa ilaahay waxaanu ka barya nagu ceebayn arlada hoosteeda ilahay waxaanu ka barya nagu cadaabin iimaan iyo islaamnimada cilmiga naafiya camalka saalixa allah inoo furo cibaadada allah inoogu kaalmeeyo wsal allah wslm cla nabiyina muxamadi waakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin